waktaas waxaa loo celiyaa ilayhima futuratu waxaa loo celiyaa nusxada le waay ilayhima ila duhri ila alxeedi waduhri yaa loo celiyaa duhrigii oo usoo hormari oo ahaa intan dhexda tadowda beri ama mithaal bacdu mithaal waaye ahaa dhuhri xeedkii ahay lix beri ama todoba beri iyo dhuhrigii ahay labaatan saddex iyo labaatan afar ahay iyoyaa loo celihaa cunkeedii qadarka xaggiisii intaasaa laleeyahay shan beri todoba beri waktigiina waktigaasaa laga xisaaba waktigii ahay ko bisha kowgeedii hadday ku bilaawa jirtay oo kusoo bilaawday siyaa bisha ko labada bero horo todobada bero horo waxaa laga dhigaa xaaidoo waxay ka dambeeya mustaxaada waaye tagsilu watacsibu watusallii taale waaye hadda muctaadadii waaye oo yani oo hayra mumayizada aheyd hayra mumayizada aheyd waaye muctaada hayra mumayiza waaye فاd oo غayr ممyزa waaye ama mctaad oo iyada mbtad waa la baxay maho ti mmayز ahed ti asoo sheegna wa ti غayr mmayز mmayزad ahayd mctaadadi mmayزad ahaydna waa tan mmayزadii maaa l leeyahay taas iidana say waaye taas iidana waxa waaye ti mumayiz wax kala soocihaysa muctaada maxaa waaye dhiiga usoo horumaray waa soo arkowi markii ay xeedka u imaahay lix beri ay qabtay bisha awalkeeda kaba jirtay ama toddoba beri labaatan iyo saddex ama labaatan afar inteeda soo hortini daahiray ahaa jirti waktigana waa kala soocaysaa taas waxaa ma kala oga qadarka iyo waktiga ma kala ogaba ma aho tanne yani waa kala sooci kartaa mumayiza waaye mumayiza waayo oo taasi mumayiza nakatay mumayiza waa soo marteen mumayiza maxaa ahaa jirtay si lasoo marnay mubtadaa mumayiza waa soo sheegtay an taraa qawiyan wadaciifan fadaciifu mustaxaadat istaxaadatun wاlqawiyu xeedun sameeno taas in lam yanqus can aqalihi walaa cabara akaruhu asgudbin walaa nakasa daciifku kii daciifka iska yaraanin can aqali duhuri asahay akaas intaan waas waay waxay naqatay mumayiza muctaada mumayiza dhiiga u hormaray xeeda usoo hormaray koob marka lamaad yani maqaadir ilaah intii ay waaysay shuruudiyaa ka baaba'day waxaa laleeyahaa muctaada mumayiza waay maxaa la yela waay muctaadadii mumayizada naqatay oo waxii tamyiiz waa soo aragteen waxaa lagu xukmihaa iyadii bitamyiizi markii horeo hayra mumayza aati horaysi aadadeed waa ogeed qadarkiis yahay ay xeedi jirta waa ogeyd laakin tee waay taas muctaada hayra mumayiza aadadeed waa ogeyd qadarkiis ahaay oy xeedi qadarkay xeedaysi way og laakiin tiyo ka horeysi caadadiis khilaafkiis ay aragtay markii lamaad oo dhiiga ku dhacay mhm. maxay arkaysa loo ilahay iga arte hadda waxay arko haasa afar ay arkay muctaada ayr mumaza afar afar beri waxay arkaysaa waxaa uhimid wax dhiig dureeraya socahayaa uhimid marka waxaa yani arkaysaa afar yoom aswad waay waa kaas oo keliya wixii ka dambeeyo waxaa dawoolaa gaduudkaa dawoolaa wixii ka dambeeya gaduudaa dawoolay afar beri waxaa aragti yani madoo wixii ka dambeeyine afartaa beri wixii ka dambeeyey hayra mumayazidin waaye waxay arkaysaa yani waxay arkaysaa gaduud aad ah, dhiigii daboolay waxaad daboolay madoogii aad ah, daboolay aad ah, korkiisii daboolay yani gaduud lamadoodii waxaa laleeyahay mujarad iyo mujarad waaye kan mujarad waaye asbadkana mujarado waa axmarkana mujarad waaye marka xeedkeedii waxaa luu xugmiyaa afartii oo madooga ahaa ee xeed laga dhiigii waa socdaa waa daa'imi waaye ma joogsado hayda marki bukati waaye jirada ay ku dhacday marka afarta beri hore ay aragtay waxay ahaa madoob fixii madoogaayo afarta beri ka dambeeyey waxaa uhimid gaduudkaay kulli waxaa qaati a daboolay dhiigeeda dhan oo madoogi waxaa daboolay gaduudkaa daboolay hmm. sidee luu xukmihaa xeebkeedi waxaa luu xukmihaa afartii madooga ahaay aa luu uk madoo madoo gaduud gaduud maay asnakdi horta waxay naqatay madoo madoogaas ahay mujarad mujarada ama gaduud gaduud waa mujarad mujarad waayo marka xeebteed waa lxukmihaa afarti beri kasaa hmm. qabi ahaay madooga hmm. iyo axmarka waxaa qabi ahaay sidii hmm. waay qabi lixi ahay madooga waay afarti madooga lxukmihaa ma lu xukmihaayo kii ko markis uhimid ko aku bilaabahay todoba ama lahaas ahay lu xukmi maayo wakaas maxaa laleeyahaa tamyiiz alcaada caadadeedii kala soo ceshadiisii oo qadarkii ogaashadiisii iyo waktigii waa nasakmay waxaa nasakay tami caadada waxaa nasakay waa kaas tamyiizkaa nasakay nasakhu tamyiiz alcaad nasakha tamyiiza atamyiizu ah alcaadata nasakay waa kaas caadadeedu hore ma lagu xukmihaayo waxaa loogu xukmiyaa tamyiiz tan waa kasuaasaa intaan soo a lagu xukmihaa tamyiiz shuruudas lahaadi alaan tamyiiz maxaa waaye ti shuruudii tamyiiz laga heli waayo amase naagtii muctaad ahaatay hadda tan mutaxayirata maxaa shuruud tamiis mashhuur waay shuruud tamiisa waxaas lahaayta minhaajta hadda sheegi afarayna qaxaysaa afartii waxa waaye afartii oo shuruud tamiis ahay waa badan afar waaye markii waxa waaye oo shardi tamiis a yeelato afar waaye inta waaye maxay tahay shuruud tamiis shuruud tamiis waxa waaye dhiigeedii qawi as ahaa damil xeedkiyaa qawi ah xeedana laga dhigaa afar waxaanood waxaa waaye qabigii inaa aqal xeed aska yaraanin si aan soo marto aqal xeed inaad yaraanin aqal xeed yoom iyo waleela as ahay labaati afar saac inaad madow u socdo saas waay qabiga ahay haddana yani tilamaad waxa waaye laa yujaabiza akarahu akar xeed inaas gudin inaas moodin ti saddexaad waxaa waaye ka daciifka ahaa gaduud iyo madow amase madow iyo gaduud iyo madow amase gaduud iyo magaciisi ashkar inta ka dhig aqala duhri iskayaaanin aqala duhri in iskayaaanin maxaa la shuruuddan waxa waaye marki dhiigga socda waayo daa'im yahay shardigoodaan lasoo sheegaayo shardigaan la sheegaayo waxa waaye marki dhiiga daa'imaas yahay ki afaraad waxa waaye daciifka inaas ahaado mutawaali as ahaado wakaas qabiga asku darsanin daciifka mutawaalina gaduud iyo madow iyo ashka waxay daciifka ogaateen inaas xariirsado oo israaraaco waa ka intaan waaye waaye mubtada غayr mumayiza maxaa nidhi tacriifkeed waa soo sheen ti mumayizada ahayd mubtada tacriifkeed waa soo sheen غayr mumayiza waxa waaye dhiig waxay arkeysaa dhiigay sifadoo keliya ku arkeysaa xumray arkeysaa bisha koogeedii ilaa aakhir الshahri waxay arkaysaa gaduudki ko weyda ka bilaab ilaa aakiri marka xeedkeedii maxaa laga dhigaa yom iyo layla oo min kuli shahri ah dhowrayaadi laba sagaal soo marni waay soo ishiriino ah haddii iida waktigii qadarkii ay kast markii dhiig ku bilaabahay waktigii ay kasiiso waktiga damkii ibtidaa dam ay kasiiso haddii kaseynin waktiga dhiig ku bilaawdii hadii magaciisii odhig waktiga hadii ka seenin maxay tahay mutaxayira laleeyahaa tano imaahaysa waay mutaxayir waay muctaada mumayiza maxay tahay xukunkeed ti oo waxaa waaye dhiig muctaada mumayiza xukunkeed maxay maxay tahay si dhiig u horumari waaye sabaqa lahaa ceedun wa duhrun naarta dhiig iyo duhr waxa u horumari waaye mumayiza maxaa waaye dhiig ti arkaysi waaye mar waxay arkay dam oo qawi arkay ka alayaam waxay arkaysaa dhiig oo xoog leh bacd alayaam dhiig daciif eh siin sheegna tamiiskaa loo xukmihaa caadama loo xukmihaayo shuruud oo saddexa awal waxaa waaye shuruud tamiis inay kulmisato talamaad waktigii oo dhiig ku bilaada inay kasto ki saddexaad yani tamiiska iyo caadadeedii in magaciisii aqlo duhri asdhexgelin aqlo duhri asdhexgelin intaan ma dhexdayn aqlo duhri maxay tamiiskii iyo caadadii caadada waa soo ogaateen maaad kusoo bilaabday o ay ku bilaawdi waaye markay bilaawaysabe waxaad ku socday wado ama la hadda waxaa loo xukmaya tamyiizkii daciifkii waxaa laga yeelaa xeeda qabigii xeeda laga yeelaa daciifkii waxaa laga yeelaa yani waxaa laga yeelaa mustaxaada laga yeelaa sid ogaateen aahiran madni waay madnigi le waay madnigi ile waay ilaa waxaa la rabaa saa loo suubiyo haddii saan loo suubinin ma dhacaayo sidii le waay madoole socdaa ken soo keen madowle socdaa waa kaas daciif ma oo <clears throat> taas waa la arkeysa dam oo qawi ay arkeysa daa'iman ama daciif ay arkey waa soo sheeg inta waay <clears throat> xeebkeed yom ilila laga dhigaa xeebkeed yom ilil waa madowle socdaa haddii yo madowle socda markii lamaad madowle iska soob iska oo saaf kale aan la imaanin waxaa le waaye miskhilaafi motaa madowle socdaa kulli waxaa laga yeelaa yani dhammaantiisii hal beri iyo hal caw iyo hal maalina laga dhigaa xeeb waay dambe mustaxaada waaye waa eh, isla dhakaysaa goodkeeda waa yani waa cuweysaa farjigeedii waa haweys qaadahaysaa waa dukahaysaa salaad walba waa soomaysaa sidii ah. mustaxaada waay marka oo dhuhri ma dhuhriyaa laga dhigaa ka camal hmm, oo غayr lmumayiza te waaye muctaada غayr lmumayiza aan soo sheegin mogtahay waxaa tan xasuushayso waktigii caadadeyda xasuushayso waay qadarkiis ahaa jiri iyo waktigiis ahaa jiri waa muctaada oo غeyr mumayiza caadadeed yaa loola haataas maka waa soo sheeg caadadeed yaa loo soo lahaa ladi beri todobadi beri ko u bilawday qadarna waa waktan waktigiisa awalka haddii dhexda haddii aakarta inta wa haddii sinalyaasi ay gaarto naagtii sinalyaasi ay gaartay dhexdan iyo ay jirtaa maalan waay arag markaas waa ku dhacay mana bawsay dhahaan haadmano suliyaad marka bawsaa la diga imaay waa iska qulqula bawsay markaasay taqatar ama weligeedi yani maxay sanadii waxay kaxeedi jirtay tam sanadii dhan yani tam shan beri ay kaxeedi jirtay shan beri ay kaxeedi jirtay shantaa beri xeerkeeda ah shantaan beri ah ah muctaada maasiya licaadatiha ajirtaa waktan wakadran muctaada waayo caadadeydi waa yani waktigiina waa maanti diiga ku bilaawda lix todoo bada ku socday laakin waktigii ay yani asahaay ahay maanti qadarkii toddoba miyaa lix miyaa shan miyaa ku dartay waa ka fiideysa ama wakti keliya halmaantay taas iidana waxaa layidhaha alfatixayiraa layidhahaa sanoo soo socota waay haddana imaaneyso ilaahay mana waxayiro allana baro subxaan allah muctaadatan waa loogali maho muctaadatun kaan sabaka muctaadatun waay to oo magaciisii oo caadada lahayd an sabaka kaan sabakaas inuu usoo hormari waaye lahaa idi xeedun xeed iyo dhuhur xeed iyo dhuhur a usoo dhaqay futuradu waa la celihaa waxaa loo naqaa xeedan ilayhimaa ila alxeedi waduhri aloonahaa qadaran qadarka xaggiisa waa lagu celihaa waa waktan waktiga xaggiisa waa lagu celihaa watahbutu waa sugnaataa caadadii bimaratin mar keliyay ku sugnaataa filasaxi manaaqabano waxukama waa loo xukmiyaa lilmuctaadati si oo magaciisa caadada laheyd waxaa lagu xukmiyaa bitamyiizi tamyiiz a lagu xukmiyaa yani khilaaf damiirkii haddoo caado khilaafo oo aqlo dhuran dhexdood asgarin waan soo marni lalcaadalo ma xukmiyo hadda waxaan gelaynaa ki shanaad o amase o amase mutaxayiratun ay ahaatay o amase mutaxayiratun too wareesati ay ahaatay bianna siyad inay halmaantay waayo cadadahaa cadadeedii ay halmaantay qadran qadarka xagiis u wacaada ahaa ee wakta waktiga xagiiska u wacaada ahaa fa fii qowlin haddii kuduraysano ka mubtada'atin ay lasoo tahay ka mubtada'atin ay too tahay naagti shanaad yaa meesha aan ka galaynaa naagta shanaad waan soo sheegnay iyaga waxay ahayd todoba ahaayeen ama shana ahaayeen ma soo niri ma bacdii hadda waxa waaye intii inta saxaabadii meesheedii yaaluu jiri mataadadii mutaxayiridii oo mustaxaaba geyra mutaxayida yani taasay ma laga reebi waayo waktilxeer salaada ma laga reebi waayo waxyaalihii xaaid laga reebi waayo soomkii iyo salaadii iyo wati xaliilaha inta saxaaba shuruud oo mutaxayira an hayn shuruuday lahayd oo soo sheegni waxay ahayd haddii ay doonto cibaada inay suubiso soom ama salaad yani afar shuruudi intii la helo yaay la imaahaysi afar shardii markii la helo hadda xataa mutaxayiran ku jirnaa mutaxayira maxaa la yiraaha mutaxayira waxaa la yiraahaa ki oo caadadeedii halmaantay waay qadarka xafiiska halmaanta iyo waktiga xafiiska taasay waxay lamid tahay yani xaa-ida ahaataa fi axkaamin hadii lasi daahir ayla soo tahay yani fi axkaamin axkaamta oo mutaxayirada yani mutlaq ahaan yani waxyaalaha ka xaaraam ah maxaa kasoo gelayna insha allah yani wadigeedi xaaraan waayo ninkeedi ilaa hadisina iska cabsada maahan wixii oo bayna suura walba in loo walaacaysan xaaraama ahaa masl masxafne xaaraamaas ahaa booli masjid xaaraamaas ahaa intaada talbiiso intaada ashyaada ay salaysan maxaa sihaya mutaxayira oo mutlaqada maxaa yeelay waxay la soo tahay daahir waxay la soo tahay salaada iyo soomka iyo dhawaafka iyo itikaafka yani waajib ahaaya sunna ahaaya farqi ma leh mutalaqa telefon waayo ialaaqeedi ialaaqeedi yani intaas a lasoo saxay daahiray lasoo saxay hmm. kulli waa soo marnay insha allah hadda waxaan joognaa tishciida way tishanaysay mutaxayira mutaxayira maxaa loo hiri mutaxayira macnaha waxaa loo hiri maxaa loo hiri mutaxayira mutaxayira waxaa loo hiri hmm. mutaxayira waxaa loo hiri amarkeeday ku wareegsatay amarkeedii yay ku wareegsatay didiyaa meel ay kakhabata ay leedahay bakala kasuhaas waaso halmaanti bilaaweedii caadasi ahayd ma oga waktigii imaa jiri ma oga qadarkiis usoco jirin ma oga todoba tadoomaas kasoco jiri halbermaas kasoco jirin ma oga qadaran waa waktan marka ki wareersata saasaa lagu magacaabo amase muxajirana waa la yihaahaa waxaa lu magacaabaa waa la yihaahaa muxajirana waa la yihaahaa ti wareerisay ninka faqiiha ay wareerisay faqiiha caalimka ahaay oo baabkan yani dadka dhacsi lahaay amase ciid wax usheegi lahaay ay wareerisay maxaa dhiigii mar saas ahaa ma kala og qadarkeed ma taqaano waktigeed ma taqaano wax ay kala og tahay male waktiis imaa jiri ma oga awal marku imaa jiray dhexda marku imaa jiray aafir marku imaa jiray hal bir ma ka socaayo shan bir ma ka socaayo lix bir ma ka socaayo wax maruwa ee muxayira lairaaho ninkii faqiiha yaay wareerisay muxayira hadii lairaaho hadii muxayarana waa la yihaahaa muxayara koola wareeriyey muxayara waa la yihaahaa faqiiha ay wareerisay muxayara muxayira muxayara waa la yihaahaa oo la wareeriye waa la yihaahaa waxaa wareeriye faqiha wareeriye ama shaarica yani ilahay taa oo shaarica ba wareeriyey ama faqiha wareeriyey inka faqihi ahay aa wareeriyey muxayara hadii lakordhawo yada faqiha aa wareeriyey waaa ware os wareeriye intaas waad tukahaysaa intaas aad kariibtoonahaysaa intaas waad dukiyaysaa halaasaad dukiyay halaasa waa yani kariibtoonahaysaa waxyaabaha tafiqiya wareeri muxayara waa la iraa intaasaad dukiyay intaasaa yani dhaafaysaa adkad yani aad ka heraysaa halaas ma dukiyaysid intaana waad dukiyaysaa intaas murtaabana waa la yihaahaa murtaabana waa la yihaahaa soo la shaki geliyey ama soo shaki ku jiro waa la murtaaba oo shaki galayna waa layihahaa shaki geliyeyna waa la layihahaa amase hadii mafcuul laga dhigo yani carabiga hadii loo fiir murtaaba marna faacil laga dhigo marna ism yani mafcuul laga dhigo murtaaba oo shaki gali amase murtaaba too shaki oo la shaki oo la oo macnaha too la shaki geliyey amase murtaaba too wax shaki hayso intaa to shaki heyso mubtalaadna waa la helahaa too la ibtileeyey mubtalaat mubtalaatun waa la yidhahaa too ibtilowday oo ibtilowdin waa la hmm. yidhahaa maxaa yisiri imaam nawwi radia allahu tacaala canhu waardaahu mutaxayira waxa waaye bian nafiyad kaan nafiyad inay halmaantu waayo caadatahaa caadadeedii oo iyado caada ahaay bilaaweedi dhiigku bilaawahayey si caadada aheyd ay halmaantay qadaran qadarka xaggiisa halmaantay caadadeedi qadarki u soco jiray lama berimiyaa hal berimaa ka soco jiray qadarka xaggiisa halmaantay amase waktigiiska imaa jiray halmaantay waktigiiska imaa jiray ay halmaantay oo komaaka imaan jira bilama miyaa dhexdeedi miyaa mugdiga maaka imaan jira kamaysanka milaahl ilaa bacd misaal waaye halmaantay waay halmaamaa gali amase waa wareersatay ama jiraa ku dhacdi oo halmaan u ukeenayso amase waa waalatay yani yani waa waalatay taa waxa waaye mutaxayari mutlaqada aheed waaye mutaxaadiga mutlaqaba aheed leeyahay wafii qowlin haddii qowl aan ku dareersano ka mubtada'atin mubtada'adii ticaadada ku bilaawatay ay la tood tahay yani mubtada ay la tood tahay maxay oo la tood tahay caada waay caadadii waayadeedi iyo tamiizkii waayadeedi caadadii waayadii iyo tamiizkii waayadii mubtada maxay ahayd في caadadii damiirka balcaada alridaa yani ceebkeeda waxaa tahaa <clears throat> waktigii ila ay oga ay kaseysii oo dhiig ku bilaabahayi haalibka <clears throat> ki u yaraay ama <clears throat> ka haalibkiisi kasoo hormaray intaa waay kamubtada'atin ay latoo tahay ay latoo ahaataa macnaha waxa waaye mutaxayir fi ir waay fi shanaad waay mutaxayira fi amriha mutaxayira la hira hadii la yiraa misaalka waxa waay hadii la yiraa waxaa loo celiyahaa idi aloo celiyo ilaa caadadaydi caadaday aloo celiyo caadadaada horo aloo celiyaa diibadaa waa halmaanta hadii minaaxadii horo oo ciida koomaka dhiig ku bilaawaayo aloo celiya hadii lairaaho way harmaanti hadii la hiraa tamiis feeri tamiis maxaas ahay sheegii qabiga ahaay feeri sheegii qabiga ahaay kasomateen dhiigi qabiga kamadoo kan gaduud xeedaa laga helaa daciifkii gaduudkii yani axmadkii marki saa la yihaahdee tamyiizkii waay mogtahay tamyiizkii mesis asira tamyiizkii ee tamyiizkii shuruudiisina lama haayo oo waa lalayahay laayahay lama haayo idiim lagama haayo waa la laayahay markan shuruudii <clears throat> intee loo celihayaa marka meha loo celihayaa ma hadii shuruudi hadii huruud tamiis la waaye oo lala aadi intee loo celihaa intee loo celihaa wa id ayad intee loo celihaa hadda waxaa la leeyahaa tamyiiz ma jiro ida tamyiiz oo lahaayo ma jiro ma lahaayo tamyiizkii lamahaayo hadda tamyiiz lamahaayo hadii saas la yiraha iyadii shuruud tamyiiz ma ahaay awigii fiira lea tamiilkeed maxaas ahay shaygii xooga lahaay oo qawiga ahaay waa soo marteen oo soo marteen qawiga ahaay alaga dhiga xeebaa laga dhigaa daciifkan istaxaaba laga dhigaa mao laga dhigo aldhigtaa intee loo celihaa kila oo hadii ba lala aadi intee loo celihaa shuruudda hmm. tamiilana lalayahay marka shuruud tamiilka waas ahay inay ogaadto ahay waa lalayahay mahe majarod shuruud tamiil markaa maaa markaa mutaxayira waaye maxaa suubihaa maxaa loo suubihaa markaas maxaa loo sameehaa maadaama lamadii jid tamyiizna jidkiisa isxirni caadadii jidkeedana ay xirantii oo la ogaalahay jidkii caadadan ay xirantii caadadiina waa halmaanti qadarkii iyo watigii tamyiizna mahayso hadii ma tamyiiz taafira la yiraa tamyiizkii yani laga dhigi lahaayo qawigii yani laga dhigo maxeer daciifkan in laga dhiga haddaha yani oo istaxaado kulli waa la leeyahay marka jidadkii lamada jid usugnaa iyada oo waay ay ku xugmi lagu xukmi lahaa ama iyada raaci lahayd waa kasoo xermeyn maxaa la sameehaa waay markaas maadaama amarka raacasiya lamada jid ay xermeyn maxaa la sameehaa fafii qowlin maxaa siri imaam nawowi radia allahu tacaala canhu hadii qolan ku turaysano kamubtadaatin kiloo bilawdi ay lasoo tahay ayra mumay mubtada'adaaso ayra mumayiza oo wax kala soo adeegeekeeda ahaatay oo yahay hadda raajixa maqan khilaafkiis mao faladhar markaas ooska oo keliya haddaan qawano ana xeedahaa xeedkeedii yooman walailatun waaye maka adharka waxa waaye marka haddaan qawano dhiigeeda waxa waaye asnakahaa aw imaalin hal maalin halabaati afar saac duurigeedana maxaa smahaa labaatan iyo sagaal sii horo fiiri agga fiirsada aggaa soo bariisa maaha hor hor duurigeeda labaatan iyo sagaal waxaa laga yeelaya dhig waa sudmuuhaya majabsado haayo kulli ixtimaal waayo waa socdaa waa dareera mahe waxaa la dhabaa axmaal lalimaad waxaa laga dhigaa markaasi qoolka haddi kufareerkeena mubtada ah oo gayr mumayisa waa kala soo laakin adharka waxa waaye qawiga waxa waaye raajixa waxa waaye ceebkeedi cawa imaalin waaye duhrigeedina labaatan iyo sagaal daahira laa hmm. halaa kugaabso intaa kugaabso kugaabso waaa kugaabsanaysa intaa maalaga ceebkeedi adharka maxaa waaye siisa yani ceebkeeda yan ilayla sii hore soo marteen waayo dhowrigeed laba siyaalakaay intaas ku gaabso kaniya helaan ku gaabso haddii qool la yiraaho maxaa ahaay haddii si qool la yiraaho qaacidadii una oo isilaax oo yani minhaajka isilaaxiis maxaas ahaay haddii qool la yiraaho faraajiu ah khilaafu khilaafkiisa ah qool raajia ah, khilaafkiisa ah saas hadda waxaa khilaafa mashhuur a khilaafa manaha hadii qool la yiraha raajiha khilaafgeysa macnaha qool mashhuuraha khilaafa o adhara khilaafa marka maxaa sheega asi radi allahu tacaala canhu ardahu nafcana allahu bihi wabiculumihi walmashhuuru waxa waaye wujuub lixtiyaati mashhuurka waxa waaye oo raajixa ah waxaa wujuba ixtiyaat ar wujuba dadaal ah wujuba iyada waxaa kuu duugaa inay gadaasho <coughs> maxaan idhi adharka banqawamo waxa waaye xeedkeeda yoom i layla waaye dhuhrigeedina waxa waaye labaatan iyo sagaal intaanay ku gaabso haddii la yidhaha qoolun la hiri qool qoolun hadii la yidhaaho waxaa raajixa waxa waaye